tawasud lkhabari bayna alismi waalficli weli kanaya khawaadeedaan ku jirnaa xoogaa kanaya khawaadeeda ayuu wax fiican ka sheeg sheegaa qadrigu laakiin mutamimadiyaa ku fiicneed baabkan oo afcaal muqaaraba oo dhan sooma wado afcaal muqaaraba oo dhan hal mid kuu keeni ma mutamimadii iyo kawaakib aad u laabane halkaasaad ka raadsane laakiin xoogaa kanaya khawaadeeda xoogaa fiican ka sheeg sheega waqad yatawasadu lkhabaru khabarki inuu dhexdhexaystaa la wadalika mithaalkii naxwu qowli shaaciri oo kale weeye oo uu yidhi falaysa sawaa'an kuwa siman ma ahaanin caalimun caalim iyo wa jahuulun jaahil jahuulunto waxaa la ihahdaa almubaalaqatu laysat maqsuudatan fii huna mubaalaqada hadda jahuul waa facuul oo amhilatu mubaalaqadu ku yimid laakiin maqsuudo ma ahan halkan maxalushaadku ma ahan caalim iyo jaahilnimo badane ma sina ta ee jaahil iyo caalimo sina wey yuusan xataa jahli badnaan ee qof jaahilah eh iyo qof caalimu ma sina mogtahay qofka aad u jahliga badan iyo caalimo sina ammaan maahani oo caalimkii la ammaan lamidka jahliga badan xataa jahilka caadiga aan la sinayn ee waxay tahay mubaalaqadu maanta maqsuudo ma ahan almubaalaqatu laysat maqsuudatan fi huna aada leeda mubaalaqada oo jahuul facuula lagu keenay amhilatu mubaalaqa maanta maqsuudo ma ahan saasaad leedahay maqsuudo ma ahan almubaalaqatu laysat maqsuudatan fi huna ee waxaa loola jeedaa jaahil aa loola jeedaa waqad yatawasadu lkhabaru khabarka inuu dhexdhexaystaa la arkaa bayna alsmi waalficli weeye isimka iyo ficilka dhexdooda inuu kala galo awal asal waxaa aheyd afcaashan in ficilku hormaro isimku ku xigo khabarku dambeeyo saasa aheyd asal saasa asal aheyd laakin waxaa dhici karta asalkaas in la khilaafo asalkaas in la khilaafo ayaa dhici karta waqad yatawasadu lkhabaru khabarki inuu dhexdhexaystaa la arkaa bayna alismi walficli oo uu isimkii ka soo hormaro isimka iyo ficilka uu kala dhex galo wadalika mithaalki naxwi qowli shaacir shaacirka qowlkiisii oo kale weeye oo uu shaacirku yidhi falaysa sawaan kuwa siman ma ahaanin caalimun caalim iyo wajahuulun jaahil maxalushaahidku waxay tahay layse isimkeedu waa caalimu wajahuluna waa ku cadfanta khabarkeediina waa sawaa sawaacan marka waxay kala dhex gashay ficilkii oo layseah iyo isimkii oo caalimu ah dhexday ka gashay waa soo hormartay waa soo hormartay waa soo hormartay waayahay hmm. sharax yajuusu waxaa bannaan fii haadalbaabi baabka dhexdiisa waxaa ku bannaan an yatawasada alkhabaru tawasudulkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisa an yatawasada masderkeeda faacilka yajuusu ah yajuusu waxaa ku bannaan fii haadalbaabi baabkan an yatawasada alkhabaru tawasudulkhabari khabarka dhexdhexaysashadiisaa bannaan bayna alismi waalficli isimka iyo ficilka dhexdooda oo uu dhexdhexaysto taasaa bannaan kamaa yajuusu siduu u bannaan yahay huwa tawaasudkii kamaa yajuusu siduu u bannaan yahay fii baabilfaacili faacilka baabkiisa an yataqadama almafcuulu taqadumu lmafcuuli mafcuulka hormaridiisaoo cala alfaacili uu ka hormaro baabkan oo kana iyo khawaadeeda waxaa bannaan khabarku inuu kala dhex galo isimka iyo ficilka marka qabarku muxuu ka dhigan yahay mafcuul bihi oo kalu ka dhigna ah, ficilka naaqiska qabarkiisu wuxuu ka dhigan yahay ficilka taamka mafcuulkiisa kaasoo kalu lamidi ah, kaana zaydun qaa'iman markaa tidhaa qaa'iman maxay lamid tahay daraba zaydun camran camar taasu kale la mid tahay ficilka naaqiska khabarka uu qaadana mafcuul bihigii ficilka taamka qaadanayu lamidi booskiisi oo kaleu jooga saas darteed mafcuul oo lagu magacaaba marka waxaa banaan khabarkaas inuu ka soo hormaro isimka oo uu isimka iyo kala dhex galo ficilka siday u banaaneed ficilka mafcuulkiisu inuu kala dhex galo ficilka iyo faacilka ah, siday u banaan tahay ficilka taamka mafcuulkiisu inuu kala dhex galo ficilka iyo faacilka siday u banaanta yajuusu waxaa banaan fii haadalbaabi baabkan dhexdiisa waxaa ku banaan an yatawasata alkhabaru tawasudu lkhabari khabarka dhexdhexaysasadiisa khabarka dhexdhexaysashadiisa bayna alismi walficli uu dhexdhexaysto kamaa yajuusu siduu u bannaan yahay fii baabilfaacili faacilka baabkiisa baabulfaacil waxaa loola jeeda ficilka taamka oo faacil qaada kara an yataqadama almafcuulu taqadumu lmafcuuli mafcuulka hormaridiisu calal faacil uu ka hormaro oo uu kala dhex galo ficilkii faacilka qaala allahu ilaahi wuxuu yihi tacaala ilaa waa sarreeyaahe wa kaana nasrulmu'miniina mu'miniinta loo gargaaridoodu wuxuu ahaaday xaqan xaq xaqaasoo calaynaa korkeenna ahaaday wa kaana nasrulmu'miniina mu'miniinta loo gargaaridoodu wuxuu ahaaday xaqan xaq xaqaasoo calaynaa korkeenna ahaaday kaana hadda isimkeedii waa nasru ficilkiioo kaanaa iyo isimkiioo nasru ah a ah waxaa kala dhex galay qadarkiioo xaqan ah qadarkiiyaa kasoo hormaray isimkii waana iska jaa-iso hadda wax waajibiyey lama arko akaana linnaasi akaana an oo waxaynaa maanta kaanadan waa akaanadaanu waa kaana hamsatulistifhaam la geliyey kaana a hamsatulistifhaam la geliyey marka isimkeedii oo waxaynaa masderka laga dhalaalina weey isimkii waa kaasa khabarkiina waa cajaban linaasidana waa natu nactun taqadama nactiga idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaala waa nactun taqadama calaa mancuuti linaas markaasaad waxaad leedahay akaana an owxayna akaana iixaauna waxyooshadeennu ma wuxuu ahaaday cajaban yaab linaasi dadka xaal uu yaabku u sugnaaday akaana an owxayna akaana iixaauna waxyooshadeen uu ilaahaye waxyooshadeenna cajaban ma yaabu ahaaday linaasi dadka xaal u sugnaaday inaan u waxyoonno qof banu aadanka ka mid a oo sida nabi maxamed sala allahu calay wasalam oo aan unta u waxyoonno nabi ka dhigno ma wuxuu noqday wax dadku la yaabeen banu aadanka isaga isbahdilaaba waxay leeyihiin waxa wey marag ma ilaahay soo diro saa annaga ilaahay mid naga mida u doorto ayagiiba isliida banu aadamka oo waxay leeyihin annaga mid naga mida in la doortaa manaasibba ma ahayn oo ilaahay doorto iyagaa isliida iyagaa hoos isku dhiga banu aadamka markaasuu ilahay yidhi akaana an owxaynaa akaana iixaauna waxyooshadeennu ma wuxuu ahaaday cajaban ya linaasi dadka xaal u sugnaaday maxalushaahidku waa maxay cajaban waa qadarkii waxay kala dhex gashay kaana iyo isimkeediio an owxaynaa laga dhalaalina wa qara wuxuu akriyey xamsatu iyo waxabsa waxay akriyeen labadaas qaari laysa albira samafal ma ahaan an tuwalluu tawliyatu wujuuhikum wejiyaalkiina la jeedintooda wallaa tawliya soomaa masdarkiisa wallaa tawliyatan lawxatulaakiri facladii laysa albira samafalkii ma ahaanin an tuwalluu inaad jeedidaan wujuuhakum wejiyaalkiina marka albira waa khabarkii oo muqadama isimkiina waa maxay waa masderka laga dhalaalina an tuwalluu markaas waxay noqonee laysa an tuwalluu laysa tawliyatu wujuuhikum wejiyaalkiina la jeedintooda albira samafal ma ahaanin laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibala almashriqi walmaqribi laysa ma ahaanin an tuwalluu wujuuhakum tawliyatu wujuuhikum wejiyaalkiina la jeedintooda oo loo jeediya qibala almashriqi walmaqribi in loo jeediyaa albira samafal ma ahaanin macalsheedki marka waxay tahay laysadii oo ficilkii ah iyo isimkeedii oo antuwaylu maserka laga dhalaalinaa ah waxaa kala dhexgalay galay khabarkii oo ah albira ayaa kala dhex galay binasbilbiriyay akriyeen qaraa xamsatu wa xafsatu qaraadaasi ku tacaluqeey binasbilbiri ayay akriyeen khabaray ka dhigeen hadii marka quraada kaleeta laysa albiru ay akriyeen iyagu tawniyatan maserka khabarkii noqona Ah, masderka qabarkii noqo markaa ah, birigu ma ahan tawriya jeedin un um. oo xagga ama loo jeesta xagga loo jeesto ee waa daaco ilaahay la adeeco birigu ah, meesha alla ku yiraa ujeeso waa ee haddaad meel inta iska qorsaysto taa tir aniga waa fiicana ilahayna waa cabida maxaa yeele xagga qoraxdu ka soo baxdaa ujeesta waxaa lagu leeyahy war meel ujeesasho maahan birigu ee birigu waa alla la adeeco ha meeshuna baa kuu jeediye wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yidhi sali gabar yahay weydii in jahilti haddaad jaahil ka tahay xaalanaa annaga culummada xaalkeenna iyo waxaaluhum waxaalahum juhaasha xaalkooda annaasa dadka weydii cannaa annaga culummada xaggeenna iyo wa canhum jaahiliinta xaggooda falaysa ma ahaanin caalimun caalim iyo wa jahuulun jaahil sawaan kuwa sinsiman ma ahaanin selii gabar yahay weydii in jahilti haddaad jaahil ka tahay jahilti mafcuulkeedu waa maxduuf xaalanaa wa xaalahum wey ah, haddaad jaahil ka tahay xaalanaa annaga xaalka yaga culumaa iyo wa xaalahum jaahiliinta xaalkooda annaasa weydii annaasadaas ee mafcuulu awalkii saal ah, ah seli in la saalay ka timide mafcuul awalki wey mafcuul thaanigiina waa canna wa canhum ah, oo jaarkaas iskaga qaadata jaarkaas ayay ku qaadata xarfujarkaas mafcuulhaanigi laba mafcuulaysa ala qaadataa sali weydiini annaasa dadka weydii cannaa annaga xaggeenna oo culumadiiya iyo wa canhum jaahiliinta xaggooda in jahilti waa haddaad jaahil ka tahay xaalana annaga xaalkayaga culamaa iyo wa xaalahum jaahiliinta xaalkooda falaysa ma aha nin caalimun caalim iyo wa jahuulun jaahil sawaan kuwa sinsiman marka maxalushaahidku waxay tahay ficilkiioo laysaa iyo isimkiioo caalimun ah ah waxaa kala dhex gala khabarkii soo taqadumay khabarkii oo soo taqadumay oo ah sawa wa qaala alaakharu mid kalena wuxuu yidhi laa diiba wanaag lil cayshi nolol uma sugnaan maadaamad ladaatuhu maadaamad intay daa'im tahay ladaatuhu noloshii macaanyaalkiisa munaqasatan mid lagu calwiyey bidikaari lmowti mowt la xasuusashadiisa iyo walharami maqaaroobid la xasuusashadiisa dheh laa diiba wax wanaag ah lil cayshi nolol uma sugnaan noloshu macaan male maadaamad intay daa'im tahay ladaatuhu ladaatu lcaysh nolosha macaanyaalkiisii munaqasatan mid lagu calwiyo lagu qasay bidikaari lmowti mowt la xasuusashadiisa iyo walharami duqnimo la xasuusashadeeda qofka noloshu macaan lama leh mar hadduu mowt xasuusan yahay ah, saas darteeda dadka oo aan caaqirada rumaysnayn waa ismaaweeliyaan ah, waa ismaaweeliyaan wax iska cayaaro qofka maanta o dhan waxaan tele waxa weya telefishana loo rakibaa qofkii caaqira ma rumaysna marka inta isla hadlo inu isdilaa laga cabsa ah ta isla hadlo asaga dhamo uu isdila laakiin muxuu samaynaa waa inuu bahalkan fiiriyo suu fiiraayo wax cuna cabar ordo shaqeeyo sida carruurtii mar u gurguurto boodboodo marka dambe hurdana uu dhaco saasaa lagu haynaa intuu ka dhimaayo haddii uu cabaar meel keligiis fadhiyo fakaro noloshuna nolol aakiro ku xisaabtami maa midaan adduunyana wuu ogyahay in mawd ka dambeey iyo duqnimo isagoo wax kasta hantidiisu halkaan talunta duqoobo uu waxba cunu weyna maanta mana kow uu leeyay wixiina ma beriya mase waa saa damaa lama yaqaan geeridii mid ka dambaydaan u xisaabtami ma ma noolaa karo marka ma noolaa karo kow uu iskaga siina daqiiqda ah, saas darteeda waxaa telefishinada iyo loo rakibay ah, oo gaala u rakibata hmm. laakiin qofka muslimkaa nolo ka dambayd ku xisaabtama midaan maba raaxa ugamaba talagalaba adduunya inay ku raaxaysa muslim maba ku talagalo xaggu u talagela xaggu u harjada qof maanta shaqayna ma ogtahay shaqadan dhexdeeda aad ku raaxaysata uma fakero ah, qof saaka soo shaqa tegey oo raba inuu duurkiina rawoxo qof walba ogyaha raaxa kuma talagalo ee wuxuu wuxuusa shaqadu kaa xumaa qofka muuminka marka yaan shaqadu kaa dayacmin yaan fursada ku seegin si aad aakhira ugu raaxaysato u shaqayna isaga marka wuxuu ku mashquulo waa haysta ilaa mustaqbal uu leeyahy laakin kan mustaqbal male laa diiba wanaag lil cayshi nolol uma sugnaan maa muddo uma sugnaan daamad ay daa'im ku tahay ladaatuhu cayshkii macaanyaalkiisa muraqasatan mid lagu caliyo lagu qasay bidikaari mowti mowt la xasuusashadiisa iyo walharami duqnimo in la xasuusto tana maxalushaahidku waa maxe daamad isimkeedi waa ladaatuhu qabarkeediina waa muraqasa qabarkii marka wuxuu kala dhex galay bayna alficli walismi uu kala dhex galay wa can ibni durustu weyhi ibnu durustu weyhi waxaa laga wariyey annahu ibnu durustu weyhi manaca wuxuu diiday taqdiima khabari laysa layse khabarkeeda la hormarintiisa waa diiday wuxuu ihi ibnu duruusta weyhi qabar waxaa jira aan tawasudi karin waa kume waa kee alla yidhi wuxuu ihi waa qabarka layse layse qabarkeeda waa inuu dambeeyo isimka horeeyo ha ma la ogola inuu isimka ka soo hormaro wa manaca wuxuu diiday ibnu mucdi ibnu mucdiyo nin alifye alifaba ugu horreeyey kitaab alifya naxwaa isagaa ugu horreeyey oo alifay wamanaca waa diiday ibnu mucdin fii alfiyati alfyadiisa taqdiima khabari daama daama khabarkeeda khabarkaas la hormarintiisa wuu diiday isaga wuxu inta kale waa hormaran layse waa la ogolyahay layse waa la ogolyahay in khabarkeedu tawasudo laakiin daamaan la ogolayn uu yidhi wuxuu yidhi ibn ibnu hishaam wahumaa ibnu durustuweyhi iyo ibnu mucdi maxjuujaani waa laba loo xujaysanaa bimakii dakarna aan soo sheegnay oo min ashawaahidi gabay gabayo ah iyo waqayriha gabayo waxaan ahayn qur-aanka ha taasaa xujo looga dhigayo in qoorta loo gelina hmm. waxaa loo xujaysanaa war miyaad naan arag markaa diidayda adiga ibnu duruusta weyhiyow laysa falaysa sawaan caalimun wajahul maadan taas aragay ha beydkaana lagu haya aayadda samwaadan ku baraarugin qirada ah, ah laysal bira antuwali wujuhakum laysa albira antuwali wujuhakum ha qiradan madan aragale qiraa'aadka kalena iska xibsanta adiga ha qiradaana waa jirtaa ley ee la soco marka taasaa loo xujaysana ibnu mucdina daama u diiday waxaa la yidhi gabaygaana lagu haya laa diiba lilcayshi maadaamat munaqasatan ladaatuhu a lagu hayaa le munaqasatan hormara marka kaasaasna loo helo wacan ibni durustu weyhi waxaa laga wariyay anahu ibnu durustu weyhi manaca inuu diiday taqdiima khabari layse layse khabarkeeda la hormarintiisa wa manaca ibnu mucdin wuxuu diiday fii alfiyatihi taqdiima khabari daama daama khabarkeeda la hormarintiisa wahumaa labadaas imaam maxjuujaani waa laba loo xujaysanaa bimaa kii dakarnaa aan soo sheegno min ashawaahidi gabayo ah iyo wakayrihaa shawaahidda keyrkeed sida waqad yataqadamu lkhabaru khabarki inuu hormaraa la arkaa waqad yataqadamu lkhabaru khabarki inuu hormaraa la arkaa oo yuu ka hormaraa cala alism walficl ficilkii ismkiibaa ka hormara labadaba inuu ka hormaraa la arka waqad yataqadamu lkhabaru khabarki inuu hormaraa la arkaa khabarka afcaashan alkhabaru waa abar waxa weya asha ku jirta waa ahdiya waa khabarkii oo afcaashan nawaasiqda waqad yataqadamu lkhabaru khabarki inuu hormaraa la arkaa waa khabarkii afcaashan kaana iyo qawaadeeda khabarkooda nawaasiq o dhan maahan kaana iyo qawaadeeda khabarkooda wey waqad yataqadamu lkhabaru khabarki inuu hormaraa la arkaa cala alficli wasmihi ficilka iyo isimkiisaba uu ka hormaro ilaa khabara daama daama khabarkeedoon hormarayn maahane iyo walaysa wa khabara laysa laysa khabarkooda tii hore waxba lagama soo reebin daama iyo xataa raggii waxba lagama soo agga tawasudka kulli waa banaanya ama xagga taqadumka khabarku inuu ka hormaro xataa ficilka markaas waxaa laga soo reeba layse iyo daama labadaasa laga soo reeba labadaas qadarkoodu kama hormaro waqad yataqadamu lkhabaru khabarki inuu hormaro la arka cala ismi wasmihi ficilka iyo isimkiisaba uu ka hormaro ilaa khabara daama daama khabarkeeda maahan iyo walaysa sharac lilkhabari khabarkiiay u sugnaadeen alaaatu axwaalin xaalayaalo saddexa abarku saddex xaalu leeyahy kabarkii oo kaana iyo qawaadeeda saddex xaalu leeyahy lilkhabari khabarkii usugnaadeen alaaatu axwaalin xaalayaal saddexa axaddaa alaaadii midkeed attaakiiru waa dibdhigid can ilficli ficilka laga dibdhigo iyo wasmi isimkiisa wa huwa taakiirkiina alaslu isaga asala asal saas ah in ficilku horeeyo isimku ku xigo qabarku dambeeyo saasa ah asala wadalika takiirkiina wadalika takhiiru lkhabar khabarka la dibdhigidiisii haabitun waa sugnaaday ka qowlihi ilaahay qownkiisa oo kale ku sugnaaday tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid wax walba awoodo axaduhaa salaasadii midkeed atakiiru ay takhiirulkhabari waa khabarka in dib loo dhigo can ilficli ficilka dib looga dhigo iyo wasmi isimkiisa wahuwa taakhiirkaasuna alaslu asaga asala wadalika taakhiirkii haabitu wuxuu ku sugnaaday ka qowli ilahi qowlkiisa oo kale tacaala ilaah waa sarreeya ilaah uu yidhi wa kaana rabbuka rabbigaa wuxuu ahaaday qadiiran mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba macalumshaahidkii marka waa maxay kaana hormartay rab oo isimkiia lagu xijiyey qadiran oo khabarkiiyaa dambeey athani xaalka labeeya atawasudu dhexdhexaysi weeye bayna alficli iyo wasmihi uu dhexdhexaysto ahaani xaalka labeeyo qabarku leeyahay atawasudu waa dhexdhexaysi waa masladan hadda ka soo baxnay atawasudu waa dhexdhexaysi tawas atawasudu waa dhexdhexaysi bayna alficli ficilka iyo wasmi isimkiisa dhexdooda uu qabarku dhexdhexaysto oo kala dhex galo wadalika ay tawasudulkhabari qabarkii dhexdhexaysashadiisu haabitun waa sugnaana ka qowl ilahi qowlkiisaoo kalu ku sugnaan tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaah uu yidhi wa kaana nasrulmu'miniina mu'miniinta loo gargaaridoodu wuxuu ahaaday xaqan xaq ayuu ahaaday xaqaasoo calaynaa korkeenna ahaaday oo ilaahay cidna kuma waajibin asagaa isi saaray tafadulan wa ixsaanan minhu waqad taqadama waana soo hormaray sharxu daalika arrinkaas sharxiis waa soo hormaray oo ah tawasudka ama se labadaba takiirka iyo tawasudka labada waa soo hormaray oo dalika bimacnaa madkuur loogu celiyo markaas waxaa leeda waqad taqdam waa soo hormaray sharxu dalika ay takiiri watawasudi in dib loo dhigo iyo inuu dhexdhexaysta waa soo hormaray meeshaas maxamed muxidiin cabdulxamiid fiiri mas'ale tawasudka iyo iyo taqadumka labadaba kaad la tacaluq la leh ayuu halkaas ku sheegaya faa-ida saddex in loo qaybiyo khabarka markuu tawasuda mid tawasudkiisu jaa-is yahay mid tawasudkiisu waajib yahay iyo mid tawasudkiisu uu mamnuucba yahay saddexdaa loo qaybiya taqadumkuna sidoo kale u noqon fiiri marka mimaa kii waxaa kamiduhu yidhi yatacalaqu ku tacaluqa bitawasudi khabari haadihi lafcaali afcaashan khabarkeeda inuu dhexdhexaysto baynaha afcaasha iyo wa bayna asmaa'iha uu u dhexdhexaysto an nubayina laka inaan kuu caddayno ana tawasuda tawasudka almadkuura la sheegay calaa alaaati anwaacin nuucyaalo saddex uu ahaado tawasudka la sheegay saddex u qaybsamaa annawcu lwalu nuuca ugu horeeya an yakuuna tawasudu tawasudku waa inuu ahaada jaa-isan mid bannaan oo wax waajibiyana ma jiraan wax maanicaho diidaana ma jiraan wadalika mihaalkii kii jaa-iska kal aayatilkarima waa aayadda kariimada oo kale wa kaana xaqan calayna nasulmuminiin aayaddaas kariimada oo kale wey iyo wakabayti sim sim al wakabayti sinaal oo kaleeto ah, wakabayti simowal ahe labadaasa marka u daliil ah maxaa haray taas waa jaa-iskii waa midkii oo jaa-iska ahaa wa annawcu nawci nawcii athani oo labeeyey an yakuuna tawasudu tawasudkii waa inuu ahaado waajiban mid waajiba tawasudki inuu waajib ahaado oo waaba waajiba ma banaana inuu ta'ahura mana banaana inuu taqaduma ficilka kama hormari karo abar kamana gadaal mari karo ismka dhexda waa inuu gala waajib taasaa mar noqee annaw thaani an yakuuna tawasudu wa inuu ahaado waajiban wadaalika mihaalkeeda marka fiiri waxaa jira markaas maanic takhiirka u diidaya iyo maanic kaloo taqadumka inuu ficilka koro u diiday laba maanic waa in la helo marka tawasudku waajiba laba maanic aa la rabaa in la helo maanic oo ta'ahurka diidaya inuu isimka ka gadaal maro iyo maanic taqadumka inuu ficilka ka hormaro diida labada meeloodba waa in loo diida oo meel kala waaya inuu halkaas gala maahan soo ma jeedo waa waajib annawcu an yakuuna tawasudu waajiban kamaa ida tasala alismu sida ismku hadduu la xidhiirsado bidamiirin damiir damiirkoo yacuudu u laabana calaa bacdi alkhabari ismka afcaasha wuxuu la xidhiirsanaa damiir u laabana khabarka wax ka mid taas waxay keeni marka inaan khabarku gadaal mari karin ilaa qabarku hadduu ta'ahuro markaas waxaa ka dhimaanaya cawdu damiiri calaa mutaakirin lafdan lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuusu ilaa fi sittati masaa'il taasa imaanay damiira la xiriirsana isimka oo qabarka juz kamida u laabana haye maanica taqadumka diidana waa kanaa wa kaana maca alficli ficilkana waxaa ahaaday la jirkiisa maa shay yamnacu diida ataqaduma horumarid caley ficilka laga horumaro sida waxa weyn ka horaydo kale anta masariyada macmuulkeeda ma ogola macmuulka macmuulkiis inu ayada ka hormaro ma ay aqbasho ma ay aqbasho anta masariyadaahoo kale ma ay ogola macmuulkeedu waa ficilkay nasabada macmuulkeedu macmuulkiisu inuu ayada ka hormaro ma aqbalo ma yeesho taasaabaa ka mid a mawaanicdii marka maanicaasaa yimid taasna misaal naxwo uxibu anugu waxaan jecelahay an yakuuna inuu ahaado maca zaydin zayd la jirkiisa aquuhu walaalkiis markaas inuu walaagtiis la socdaan jecla anugu fiiri oxibo waxaan jecela an yakuna horta ficilkii oo yakunu aha xaa ka hormaray an masteriya antu yeeli maydo yakunu macmuulkeedun ayada ka hormaro anta macmuul ya u ah yakunu oo ay nasbida soo maahan macmuulkeeda macmuulkiisa waa qabarkii soo maahan inuu ka hormaro yeeli aymi ah, ma ka hormari karo ma aqbalayso khalaas marka fiiri yakunu isimkeediina yaa ah akuu maxaa la xidhiira damiir damiirka kuu laabanaa zayd oo juz khabarka ka mid ah khabarka laguma dhihina juz ka mid ah sababtoo ah khabarkii waa macada oo dafmakaanka mutacalaqiisa ah khabarkiiya ah, khabarkii marka darafka buu yahay darafka mudaaf ilayhigiisii wey ah, zaydku waa mudaaf ilayhigii darafka marka juz khabarkii ka mida wey marka haddii gadaal la marsiyo la yidhaahdo an yakuuna akuuhu maca zaydin akuuhu damiirka ku jiraa zayd oo ka dambeeya lafdiga rudb ahaana uga dambeeya ila khabarku isimka oo ka dambeeya xagga rudbade oo xagga rudbada ficilka horeeya isimka kuxiga qabarka u dambeeya agga rudbada marka waxay noqoydaa damiirku inuu laabto calaa mutaakirin lafdan wa rudba wadalika laa yajuusu ila fi sitati masaa'il fa in alkhabara khabarka mihaalkan low ta'akara hadduu gadaal mari lahaa lacaado damiiru damiirku wuxuu u laaba lahaa fi akuuhu xaaluu ku sugan yahay calaa mutaakirin mid ka dambeeya lafdan wa rudbatan wa huwa taahurkaasu laa yajuusu ma banaano ijmaacan uma laa yajuusu ma banaano fii hada lmithaali mithaalkan iyo wanaxwi wixii lamid a keligiis maahane an yataqadama alkhabaru taqadumu lkhabari khabarka hormaridiisa cala alficli uu ka hormaro lianna alficla ficilka muqtarinun waa mid la xidhiira bian an anti almasderiyati masderka loo nisbeeyey wa hiya anta masderiyadaana laa yataqadamu calayhaa kama hormari karo laa yataqadamu kama hormari karo calayhaa antaas macmuulu macmuuliha macmuulkeeda ku kusii camal fala ma ka hormari karo taasna waa darajada kale labaadoo ah inuu tawasudku waajib yahay kan saddexaad athaalith an yakuna tawasudu an yakuna wey an takuuna maaha an yakuuna tawasudu dhexdhexaysigii waa inuu ahaado mumtanican mid reeboon ha maba banaana waa waajib inuu ta'ahuro markaan ah, maba banaana inuu tawasudo wadalika imtinaacu tawasud wadalika imtinaacu tawasud tawasudka reebtoonaashadiisu haabitun waa sugnaana kamaa idaa kaana alkhabaru khabarku hadduu ahaadoo kale maxsuuran fiihi mid asaga dhexdiisa wax lagu kooba maxsuur fiihina waxaa la yaqaan inuu dabamaro inuu dabamaraan la yaqaan maxsuur fiihiga naxwu wadalika mihaalki naxwu qowlihi tacaala weeye wamaa kaana salaatuhum gaalada salaadoodu ma ahaan cindalbeyti kacbada agteeda xaalo ay ahaatay ilaa mukaa'an wa tasdiyatan waa foori iyo sacbayn un gaalka salaadiis markuu kacbada ag joogo waa foori iyo sacb sacb iyo foori isku dara waa dhaqan gaalaad xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waxay wey arrintaas kutusada gaalada ragga uma banaan in sacbiya inin qudbeeyo madaxweyne qudbeeyo inaad tirahdo xaraan ma banaan ma banaana rag inay sacbiyeen sideedaba uma banaan saxbkii u banaan yahay gabdhaha ha gabdhaha waa u banaan yahay salaad exdeeda ku saxbi karaan gabdho ay leeyihi dii imaamka wax ka qalda ha xadiidkaasu ku sharxa fatxilbaari ha gabadha salaada imaamku hadduu qaldo ay inay toosido ay leedahay ragga looma ogoluy maxaa yeele waa dumar dhaqankoodii sacabka soo ma jeedid ha shaqa dumar laakin hadda waa la dumarooba rag dumar dumar waa ka liibtaan kuwaan waxa yar laba kelima dumi ba ba ba ad arkay marka ma banaan marka tanaa ka mida ilaa mukaan mukaan waa qabarkii mogtahay mukaan waa qabarkii waa waajibnu gadaal mar maxaa yal waa maxsuur fiih salaadoodiiba maxsuuraho la kooba waxay ku koobantahay foorin iyo saxbin intaasay ku koobanta halkaasay ku dhex koobanta salaadoodiiba maxsuur ah maxsuur fiihna wax ah mukaan wa tasiih taasaa maxsuur fiiha salaadooduna waa maxsuur waa shayga la kooba halkay ku kooban tahay foorin iyo saxbin halkaasay ku koobanta tan keliya maaha maxsuur fiihi keliya maaha wa ka khafaa'i ixraabihi maaha haddii isimka iyo khabarka labaduba ay noqdaan waxa way kuwaan ixraabku ka muuqayn ayadana waa waajib in khabarka la gadaal mariyo kaana muusaa sadiiqi atin kaana muusaa sadiiqi atin kaana muusaa sadiiqi fiiri muuse wuxuu noqday saaxiibkay kaana muusaa sadiiqi hadda eh, labada ixraabka ka muuqan maa oo musana waa maqsuur sadiiqiina waa mudaafun ilayya in mutakalim labadiiba ka ka muuqama khalaas waxay leeda midka horeeya isimkiiya kan dambayno qabar maxaa kaloo lagu kala saara ilaa midna ka muuqama waxaa lamida ah, wa ka ta'ahuri marfuuci lkhabari waxaa lamida ah, mararka uu waajibka noqona mararka uu waajibka noqona inuu gadaal maro qabarku qabarkiiyo camal fala marfuuca ka dambeeya marka qabarkii marfuuc ka dambeeya qaadanaya markaasoo kalena waa waajib in qabarka gadaal la mariyo mar hadduu asagii si camal falo marfuuc qaatay marfuuc oo daahiruhu qaadana ah, ama damiir baariza wa ka ta'ahuri marfuuci lkhabari naxwu kaana zaydun xasanan wajhuhu kaana zaydun xasanan wajhuhu fiiri hadda ma banaana inaad tidhaahdo kaana xasanan zaydun wajhuhu ma banaana ma banaana waa inaad sidaas u kala hormaridoo tira kaana zaydun xasanan wejhu zayd wuxuu noqday mid weji wanaagsan maxaa yeele xasanantiyo qabarkiiya camal falayo marfuuc qaata ka dambeeyo haddii la hormariyo maxaa ka imaana haddii lasoo hormariyo dhibaatada imaana xayta dhibaatada imaanani waxay tahay faslu lcaamili can macmuulihi biajnabiy waa in la kala fasliyo caamilkii iyo macmuulkii caamil yaa ah xasan macmuulna yaa u ah wejid maxaa lagu kala faslinaya zayd oo ajnabi ka ah zayd iyo maogtahay iyo xasana shaqa iskuma laha calaaqa kama dhaxayo ajnabiyu ka yii marka zayda kala dhex gele xasan iyo wejid marka waa faslu caamili can macmuulihi biajnabiyina ka imaanay wadalika laa yajuusu marka kuwahaasoo dhan waa waajib in gadaal la mariyo saddexdaas aan miisaalin oo kale ka a midama aan hadda akrinay wa ka khafaa'i icraabihima naxwu kaana zaydun kaana muusa sadiiqii wa ka ta'ahuri marfuuci lkhabari kaana zaydun xasanan wejhu kuwaasoo kale ka mid ah marka saddexdaasuu tawasudku u qaybsama tawasudku saddexda u qaybsama saddexdii waa akrinay soo maaha fiirihe marka warku weligu waa sii socdaa war faa-iide kaleeta ku tixay wa taqdiimu lkhabari khabarka in la hormariyo cala alficli ficilka laga hormariyo iyo wasmi isimkiisa jamiican dhammaan xaalay yihiin calaa alaai aqsaami saddex qaybood ahda ayda noqosha taqdiimkuna waa saddexdoo kale meel danbuu ka bixina hay meesheedaan ka gaarna marka ayadana saddexda kale halkaasay ku xidhan tahay wuxuu yidhi waqad yataqadamu lkhabaru waa soo akrinay soo maaha wathalithu <laughs> midka saddexeeya soo ma ahayn saddex xaaluu leeyahay khabarku sidiisa khabarku saddex xaaluu leeyahay takhiir can alficli walismi iyo altawasut bayna alficli wasmihi midka saddexaad wa thalithu xaalka saddexeeya ataqadumu waa hormarid oo khabarkii hormaro cala alficli ficlu ka hormaro iyo wasmi isimkiisa khabarkii isimka iyo ficilka waa ka labadaba waa ka hormara labadaba waa ka hormara whaaliu xaalka saddexeeya ataqadumu horumarid weeye cala alficli ficilkii wuu ka hormaro iyo wasmihi wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaa tilaahoo kale caaliman caalimu kaane zaydun ahaado kaane zayduna isimkeediya khabarkiiaba kasoo hormara caalima ah maca alficilkiio kaana halkaas fiiri waa kan ka qabtay wa taqdiimu lkhabare khabarka inuu ka hormaro cala alficli iyo wasmi jamiican xaalay dhan yihiin alaa alaa calaa halaati aqsaami saddex qaybood ahaado ayda noqoshee alqismu lwal qismka ugu horeeya an yakuuna taqdiimu horumarintu waa inuu ahaado jaa-isan mid banaan waajib ma ahan mumtanicna ma ahan waa jaa-is wadalika mihaalkina kalmihaali waa mihaalkaoo kale aladi mihaalka dakara mualif uu sheegay iyo wa kal aayati aayadda aayadda alkarimati wanaaga badan allatii aayadda talahaa uu akriyo ka dambaydo soo socota soo socota athani qismiga labeeya an yakuuna waa inuu ahaado taqdiimuhu taqdiimu lkhabari qabarka la horumarintiisu waajiba waaba waajiba xataa ficilka inuu ka hormaro qabarka mihaal wadalika taqdi wujubu taqdiim wadalika wujubu taqdiim horumarinta waajibintiisa wadalika taqdiimu wadalika wujubu taqdiim horumarinta waajibideedu haabitu waa sugnaanaa ka an yakuuna alkhabaru khabarku inuu ahaadoo kaleu ku sugnaanaa mimaa shay wax kamida lahu ay u sugnaatay asadaaratu horrayn khabarkiia wuxuu noqday wax sadaara leh ka asmaailistifhaami oo kale asmaaulistifhaam oo kale u noqday naxwu kayfa kaana zaydun zayd say ahaaday kayfadaasa khabarkii kayfa waa ismu istifhaam can ilxaal marka waa waajib inay hormarto ah, kaana zaydun a ka dambayda waa kaanadii ismkeedii iyo wa asmaai shardi oo kale asmaau shardi naxwu ayna maa yakun zaydun meel alla meeshii sayd ku sugnaado akun anna waa ku sugnaana yakun zaydun zayda isimkeediiya aynamadaas oo daf makaan kaasaa khabarkiiya kaasaa khabarkiiya athaaliu qismiga saddexeeya wa asmaai shardi weye waxaan miaalayn wa asmaai shardi asmaa shardi oo kale naxwo aynamaa makaan alla makaankii yakun zaydun zayd ku sugnaadaan akun anna ku sugnaana marka aynama waa qadarkii yakun waana waajib inay hormarto illa waa ismu shardi sadaaray leedahay athaaliu qismiga saddexeeya an yakuuna taqdiimu hormarintu waa inuu noqdo mumtanican mid reebtoon mamnuuc wey maba la hormari karo qabarka ah, wadalika imtinaacu taqdiim wadalika imtinaacu taqdiim horumarinta reebtoonaanshadeedu fi lmawdici meeshii u ahaaday alladii meeshii yajibu uu waajibayo fiihi makaanka dhexdiisa tawsiiqu lkhabari khabarka in la dhexdhexeeyo meesha hadda aan soo akrinay oo khabarku inuu dhexda gala ay waajibka ahayd wa ah. taas weeyaan waqad bayanaa waana soo cadaynay fi ma mara qariiba mar dhow anagii soo cadaynay waanagii soo cadaynay kaa soco wadaliilu daliilka tusaa alaa wadaliilu daliilka tusaa calaa eh, dalika ay calaa taqadumi alkhabari cala alficli wasmihi in khabarku ka hormari karo ficilka iyo isimkiisa labadaba daliilka tusa labadaba inuu ka hormari karo wadaliilu daliilka tusaa calaa dalika calaa taqadumi alkhabari cala alficli wasmihi in khabarku ka hormaro ficilka iyo isimkiisa labadaba daliilka tusaa qowluhu waa ilaahay hadalkiisa tacaalaa ilaah waa sarreeyaahe ilaah wuxuu yidhi subxaana ahaa ulaa'i kuwaanu iyaakum idinka miyay kaanuu ahaayeen yacbuduuna kuwa caabuda ah, malaa'igtiyaa lasoo shirina maalinka qiyaamaha malaa'igta dadkii caabudi jiray adduunka markay joogeen dadkiyaa halkan dhooban mushrikiintii malaaig caabudka ahayd mala'igta caabudi jirta inta dhooban markaasaa ilaahay malaa'igta la hadlaa wa yowma yaxshuruhum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaaulaai iyaakum kanuu yacbuduuna markaasaa ilahay wuxuu leeyaha malaa'ig ayaga kuwaan qiima male lala hadlima waxa dhibaatada ku dhaceen waa ayaga malaaigtu dambi ma gelin ee kuwaanu wax lala hadlo ma astaahilaan iyaga markaasa malaaig kuwaanu midinkeeda caabudi jireen subxaanaka anta waliyuna min duni bal kaanu yacbuduuna aljin shayaadiintay caabudi jireen leyi annaga nama caabudin malaga shaydaana wuxuu yidhi malaaigta caabud markaasay ka yeeleen marka kuwaana la bahdila fiiri marka aayaddaana u daliilaha la yidhi kaana khabarkeeda inu karo bal aayadda ixraabkeeda fiiri aayaddan ixraabkeeda bal fiiri haaulaai haaulaa'da waa mubtade kaanuu kaana isimkeedii waa wowda yacbuduuna jumladaasuna waa khabarkeedii wowda kalana raabid kaanada khabarkeedi waa kaas waa yacbuduuna aana ka dambeeya aayaddaanana lagugu daliilina in kaana khabarkeed hormari karo talo halkee laga daliilina waxaa laga daliilina iyaakum taas a waxay tahay mafcuul bihigi yacbuduuna yacbuduuna sow khabarkii kaana maahan ha iyaakum taas aa yacbuduuna u ah waxaana qaacidadu ay tahay qaacidana waxay tahay laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xaysu yataqadamu lcaamilu sideeda macmuul ma hormari karo ilaa meel uu hormari karo maahan caamilku ah, laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xaysu yataqadamu lcaamilu aa qaacidadu tahay ah, macmuulku ma hormari karo ilaa wuxuu hormari karaa meel caamilku uu hormari karo marka hadda fiiri macmuulkii oo iyaakumaha soo hormaray oo kaanadii ka hormaray mar haddii macmuulkii soo hormaray waxay kutusa caamilkiisa iyaaka yaa caamil u ah yacbuduuna soo maahan yacbuduunana inay hormari karto yacbuduunana waa khabarkii kaanada khalaas marka khabarkaana inuu hormari karo halkaan laga qaado kaana inuu hormari karo a ah, halkaan laga qaado hmm, halkaasaa laga qaado halkaasaa laga qaato waa kaas ilaa qaacidadii waxay tahay laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xayu yataqadamu lcaamilu macmuulku ma hormari karo ilaa meel oo caamilku hormari karo maahan hadda iyaakum oo macmuulaha soo hormarto kaana ka kasoo hormartay kaanay soo hormartay waa macmuulo caamil waxa waa yacbuduuna mar hadday kaanadii kasoo hormartay iyaakum oo macmuul ah waxayna tusaydaa caamilkeedoo yacbuduuna inuu hormari karo ah. yacbuduuna laftirkeedu inay kaanada ka hormari karo yacbuduunana waa qabarkii kaanada ah. halkaasaa laga dhalaaliy wuxuu ku yidhi shiikhu waa kan haddu ku tusaa fa iyaakum fa iyaakum mafcuulu yacbuduuna yacbuduuna mafcuulkeedi waayo ah. fa iyaakum fa iyaakum ha fa iyaakum fa iyaakum mafcuulu yacbuduuna waayo yusmayla socta adiga fa iyaakum hadda markaan laqbayna maxaan icraaba ee iyaa lafdiga sidaan u qoran mubtado maba dhece fi maxali nasbi meel ahayn ma dhece maa qusida lafduhu saas maa qusida lafduhu fa huwa smun wamaa qusida lafduhu fa huwa lafdigiisaana laiskaga qasta hadde ee looma jeedo macnihi fa iyaakum fa iyaakum mafcuulu yacbuduuna waayo waqad taqadama waana ka hormaray calaa kaana waa ka hormaray wa taqadumu lmacmuuli macmuulka oo iyaakum ah hormaridiisu yu-dinu wuxuu ogeysiinaa bijawaazi taqadumi lcaamili caamilka oo yacbuduuna ah hormaridiisu inay banaanta ogeysiina maxaa yeelay laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xaysu yataqadamu lcaamilu ah, qaacidadii ta ah, qaacidadii saas wa taqadumu lmacmuuli macmuulka hormaridiisa macmuulku waa iyaakum yuhdiru wuxuu ogeysiinaa bijawaasi taqadumilcaamili caamilka hormaridiisa inay banaanta caamilka oo yacbuduna inay hormari karo oo kaanada ka hormari karo yaxbudunana waa khabarkii kaanada saasa le laakiin waxaa la yidhi hadihi alqaacidatu aqlabiya ha sharxu kaafiyada uu ku sheega ina maali faakiguna wuxuu ku sheegaa sharxa qatri hadihi alqaacidatu aqlabiya waa badanoo qawaacidkan aqlabiya u badan yahi masle masle waa ka shaadowdaa dhowr maslo ka shaadowdaanba kugu hayaaba wa hadihi alqaacidatu aqlabiya qaacidadan oo ah wa taqadumu lmacmuuli yu'dinu bijawaasi taqadum alcaamili taan sheegana labida ahayd laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xaysu yataqadamu alcaamilu waxaad leedahay hadihi alqaacidatu aqlabiya waa sida gaaribka waa sida qaalibka waxaa ka shaadoobay oo kamida tusaale faama alyatiima falaa taqhar faama alyatiima agoonkii miya falaa taqhar qasbinu hardhici faama alyatiima falaa taqhar hadda maxaa soo hormaray alyatiima waa soo hormaray sooma jeedid ila waa taqhar mafcuulkeedii taqhar mafcuulkeedii wey waana soo hormara laakiin taqhar laftirkeedu sooma hormari karto lama dhihi karo faamaa taqhar ilyatiima ma la dhihi karo ma banaana maxaa yeele amaa ficil lama xariibsan karo lafdigan amaa lafdiga amaa ah aan ficil la xariibsan karin lianna amaa laa yaliha ficlu ficil lama xariibsado marka hadda taqhar ma soo hormari karto ma soo hormari karto faama alyatiima falaa taqhar taasoo kalaba ka midaba maxaa yeel liana ama laa yaliha ficlu mm. laa yaliha ficlun waxaa la mid ah zaydun zayd waxay leedahay zaydan dheh nasbi zaydan zayd lam ad reeb anugu ma anan garaacin zaydan zayd lam ad reeb anugu ma anan garaacin wa amran amarna lan adriba ma garaacayo hadda kadib labadaanna fiiri miisaan ayagana zaydan zayd lam adrib anugu ma aanan garaacin wa amran amarna lan adriba ma garaacayo hadda kadib labadaan hadda mafcuulkii waa hormaray sooma jeedid macmuulkiia hormaray oo zaydan iyo camran ah. ah zaydan waa mafcuul bihi muqadam ah lam adrib adribta ka dambaydaa nasbiday hadda macmuulkii waa soo hormaray mithaalkan mana banaan inuu caamilku soo hormaro ah, macmuulkii oo mafcuul bihi oo zaydana lamti waa ka horeeya ma jeedid laakiin lamta adrib ma ka hormari kartaa kama hormari karto miaad dhigi kartaa adrib lam arabi maana lagu leeya ana ka horeeya caamilkan xaggu gala tan kalena waa lamid wa amran lam adriba camran adribadan mafcuulkeedii waa waana ka horeeya lamti waa ka horeeya laakiin adribadaanu lamta oo caamirkeeda kama hormari karo kama hormari karo saddex mihaal soo ma haydid taas maxay ku tustay hadihi alqaacidatu aqlabiya hadda waxaa la yidhi meeshaan maxaa qabaru kaana horta hormaray aayadda kuma jiro kaanadan qabarkeedu waa ka dambeeya yacbuduuna kaliya waxa loo daliishaday qaacidadaas in qabarka hormari karo soo maaha waxa ka ficneedaa layidhi si sariixa kaba horeeya in la keeno oo baytulcaruudkii la deliishado baytulcaruudkii in la keeno a ficneedaa layidhi iclamuu anii lakum xaafidun shaahidan ma kuntu aw qaa'iban baytulcaruud in la iska deliishada ka roneeda ilaa isaga si sariixay ugu jirtaahe si sariixa ay ugu jirtaa khabarkaana hormartay baytulcaruudka faakiga sharxa ku keena baytulcaruudka sheekuna siduu u sheegi jira farxa shaaki ku yaallaa iclamuu ogaada uu yidhi annii aniga xaafidun mid inin ilaalina inaan ahay lakum idinka annii lakum xaafidun wey beytku saas u qoranya iclamuu annii lakum xaafidun niska hore intaa satri cajiskuna waxa weya shaahidan maa kuntu ow haa'iban shaahidan waana maxamed shaahidka cajisku shaahidan maa kuntu shaahidan khabar hormaray maa kuntu kaanadaas khabarkeedii waa oo soo horeeya iclamuu anii lakum xaafidun shaahidan maa kuntu ow qaa'iban waa kaasaa baytulcaruudkaasaa ka fiicnaayale baytulcaruudkaas aa ka fiicnaayale inuu daliishado hal asaga sariixu ugu jiraa khabarkii hormaray iclamuu ogaada anii aniga xaafidun lakum mid idin ilaalinaayo inaan ahay marka la macnaynaya saas loo macnaynayo shaahidan maa kuntu intaan ahay mid jooga aw qaaiban ama mid maqan shaahidan maa kuntu aw qaaiban shaahidan waa qabarkii kuntudaas waana soo hormar baytulcaruudkaasa ka fiicnaayo laakiin baytulcaruudka laftiisa waa la caaridi karo oo waxaa leey baytulcaruud kaan laftigiisa shaahidan maadan masteriyada waxaa noo imaan doonta inaan la ogolayn maada masteriyada siladeeda siladaas macmuulkeedu inuu ayada ka hormaro lama ogolo ma la ogolo maadan masderiyada ma kuntu waa maa masderiya darfiya mogta maadan masderiyada siladeeda kuntu ila siladeedii macmuulka uu ku amal falo wala ogolo inuu ayada ka hormaro <laughs> shaacirkan asagaaba qaldana la yidhi maxaa la dariishaa la istishaagsana maxaa ka ron aayadda la uheshadee hmm, aayadda la uheshada ka ron saasaa la yidhi taasna saasaa leeyahy wayamtanicu waa reebtoonaana daalika taqadumu khabarkii fii khabari layse iyo wadaamu ku reebtoonaana wayamtanicu waa reebtoonaana daalika taqadumu lkhabar khabarkii horumaridiisa fii khabari layse iyo wadaamuhu ku reebtoonaana labadaas khabarkoodu ma hormaro oo ayaa kama hormaro fa ama imtinaacuhu taqadumkii reebtoonaashadiisa fii khabari daama uu ku reebtoonaaday faxaasilu waa midkii ku soo xasilay bitifaaqin bilitifaaqi iswaafaqsanaana kusoo xasilay itifaaq maahanoo faraa iyo kisaa-iyaba khilaafsane jumhuur inuu yidhahdaa la raba jumhuurtaa qaba saasaa la raba inuu yidhahdo jumhuurta a qabaan inuu yidhahdaa la ee faraa iyo kisaa-iyaaba khilaafaa la faraa yaxya ibnu siyaad iyo kisaa-i cali ibnu xamsa labadoodaba waa faama imtinaacuhu imtinaacu taqadumi khabr khabarka hormaridiisa reebtoonaashada uu reebtoonaaday fii khabari daamo uu ku reebtoonaaday fa bilitifaaqi fa xaasin waa mid kusoo xasila bilitifaaqi iswaafaqsanaan liannaka adiga idaa qulta haddaad tidhaa laa asxabuka kula saaxiibi maa maadaama zaydun zayd intuu daa'im yahay sadiiqaka saaxiibka maadaama zaydun sadiiqaka soo maaha uma qadamta haddaad hormarido cala alkhabari uma qadamta haddaad hormarido alkhabara khabarka haddaad hormarido calaa maadaama maadaamos wata haddaad ka hormarido lazima waxaa ka dhalana min daalika horumarintaas taqdiimu macmuuli silati silada macmuulkeediioo la hormariyey cala almawsuulina laga hormariyey taasaa ka imaanay taasaa ka imaanay taas lama ogola waa midaan hadda baytu canuudka ku sheeganaysa oma jeedi taasaa ka imaanaysa fa ama imtinaacuhu imtinaacu taqadum ilkhabar khabarka hormaridiisa reebtoonaashada uu reebtoonaaday fii khabari daamo uu ku reebtoonaaday fa xaasilun wuxuu ku soo xasilay bil bilitifaaqi liannaka adiga idaa qulta haddaad tidhaa laa asxabuka kula saaxiibi maa maadaama zaydun zayd intuu daa'imka yahay sadiiqaka saaxiibkaa uma qadamta aada hormarido alkhabara khabarka calaa maadaama aad ka hormarido lazima waxaa ka dhalanaho ka laazima lazima waxaa ka laazima min daalika horumarintaas taqdiimu macmuuli sila silada macmuulkeedii oo la hormariyey cala almawsuuli mawsuulkii laga hormariyey lianna maa lafdigan maa ah maadu haadihi tan ah mawsuulun waa mawsuul mawsuulkoo xarfiyun xaraf loo nisbeeyey ilaa mawsuulka laba u qaybsanaayo axmed cabdilqaadir mala socota adug mawsuulku labada uqaybsana waxay kale ahayd hahe labadaas u qaybsamaayo lianna maa maa maadu haadihi tan ah mawsuulun waa mawsuul mawsuulkoo xarfiyun xaraf loo nisbeeyey yuqadaru waa la qadaraa bilmasderi masdera lagu qadaraa mawsuulkaasoo yuqadaru lagu qadaro huwa mawsuulka bilmasderi masder kamaa qadamnaa sidaan soo hormarinay marka ma banaana in maad maada laftirkeeda laga hormariyo horta saasuusan u banaanayn taas xagga dhig maxaa haray in maa daamada daamada ha iyo maada la kala dhex gelsho fiiriya maadaama soo maahan daamada waa laga soo hormarinaa qabarka maadana waa laga dabamarina dhexda in la gelsho ila markaas waxaa la dhihi karaa qabarki wuxuu ka hormaray isimka iyo ficilka labadaba dumtu sow isimka iyo ficilki maaha aa laga hormarina qabarka laakiin halkuu dhexgelaa markaasna maadi oo mawsuul xarfiye ah iyo siladeedu kala dhexgela lamana ogola in la kala dhex galo taasaa ka imaane taasaa ka wa in qadamtahu qabarka haddaad hormarido calaa daama daamada haddaad ka hormarido duuna ma maa ka sokay maada ka hormari waxaad kala dhex gelina khabarka daama iyo ma dhexdood halkaas daad gelido lazima waxaa laasima ka dhalanaha alfaslu kala saarid bayna almawsuuli mawsuul mawsuulkii alxarfiya xarafka loo nisbeeyey iyo wasilatii siladiisii la kala saaro taasaa ka dhalanay taasuna ma banaan oo lama ogola iyadan taasaa ka dhalanay lazima waxaa ka laazima alfaslu kala saarin bayna almawsuuli mawsuul mawsuul alxarfiya xaraf loo nisbeeyey iyo wasilatii la kala saaro wadalika fasligaasuna laa yajuusu ma banaana wadalika fasligaasuna laa yajuusu ma banaana laa taqulu ma dhihi kartid cajibtu waxaan la yaabay mimaa muddo zaydan zayd tasxabu aada la saaxibe ma dhihi kartid sababto a maxaad kala fasliday maa oo masderiyeah iyo tasxabu oo siladeedii aad kala fasliday oo zaydan aad ku kala fasliday ma banaana lagu leeyay ah, ma banaana laa taqulu ma dhihi kartid cajibtu waxaan la yaabay min ma muddo zaydan tasxab aad la saaxiibeen wainamaa wax kale maahan yajuusu waa banaan yahay dalika fasligu silo iyo mawsuulkeeda in la kala fasliya waa banaan yahay fi lmawsuuli ismiyuu ku banaan yahay mawsuulka ismigee isimka mawsuulkaa iyo siladiisa waa la kala dhexgeli karaa waa la kala dhexgeli karaa Ah. wainamaa wax kale ma ahan yajuusu waa banaan yahay dalika fasligaasu filmawsuuli mawsuulkiiu ku banaan yahay mawsuulka alismi isimka loo nisbeeyey mawsuulkaas isimka laftigiisa waxbaa laga soo reeba hal midaa laga soo reeba mawsuulkaasoo hayril alifi walaami aan al ahayn mawsuulkaasoo hayril alifi walaami aan al ahayn isaga al ma banaana inaad isim faacilkay ku jirtay iyo ashii kale dhex gelido ila al keligiis meel ma istaageen ah, al keligiis istaago waa tidhaahdo iyo siladeedan kala faslaan waxay noqon al keligeeda meel ku kora taasa ka imaanay marka taasuna ma banaan taqulu waxaad leedahay mawsuulka ismiga iyaadoo kala faslinaa siladiisa taqulu waxaad leedahay jaa-ani waxaa ii yimid alladii ninkii zaydan daraba garaacay ha alladii ninkii zaydan zayd daraba garaacay hadda fiiri alladii ism mawsuula iyo siladiisii oo daraba ah waxaa la kala dhex gershay macmuuru sila oo ah zayda walaa yajuusu ma banaana fii naxwi jaa-a jaa waxaa yimid addaaribu ninkii garaacay zaydan an tuqadima zaydan inaad kormarido calaa daaribin aad kormarido daaribin oo ah isfaacilkii ashiina aad dhexdooda aad kala gelido oo ashii iyo daaribin kala dhex gelido ma banaan taas halkaas waxaan soo ogaanay taqadumku inuu mumtanic iyo horreebtoon yahay fii khabari daami maxaa noo haray taqadumku inuu wa ama imtinaacu daalika taqadumkaas reebtoonaashadiisa daalika taqadum lkhabar waa wa ama imtinaacu daalika taqadumulkhabarka reebtoonaashadiisa fii khabarin layse uu ku reebtoonaaday fa huwa imtinaacaasu ikhtiyaaru kuufiyiin waa kuufiyiintu say doorteen ee itifaaq maaha iyo wlmubarid abu cabaas almubarid iyo wbni saraad abubakr ibnu saraad wa huwa ikhtiyaarkaasun asaxiya saa saxiya ku yidhi ibnu hishaam aniguna isagaan dooraha ku yidhi isagaa fiican isagaa fiican wa ama imtinaacu daalika taqadumulkhabarkii reebtoonaashadiisa fii khabari layse uu ku reebtoonaado fa huwa imtinaacaasu ikhtiyaaru lkuufiyiin waa kuufiyiinta doorashadooda walmubarid wa ikhtiyaaru lmubarid abu cabaas almubarid waa doorashadiisa wabni saraaj abubakr ibnu saraaj doorashadiisa weeye wa huwa ikhtiyaarkaasuna oo imtinaacaas asaxiixu wa huwa imtinaaca ama ikhtiyaarka labadaba dhigi karto isku mide asaxiixu waa kan saxiixa ah liannahu shaniye lam yusmac inaan la maqlin milu daahiban mid tegaya lastu ma ihi darteed uu saxiix u ahaaday halkaas ku tacalluq liannahu shaniye lam yusmac inaan la maqlin oon carab laga maqlin milu daahiban lasto mid tegaaya ma oo kale daahiban mid tegaaya lastu ma ihi oo kale inaan la maqlin darteed u reebtoonaada koo waa hal cilo iyo wari annahaa laysada cilo kale laba cila lagu cilayna iyo waliannaha laysadu ficlun ficil inay tahay ficilkoo jaamidun jaamid ah fa ashbahad waxay shabahday casaa oo kale casaa casaa ay shabahday casaa kaliya maahan afcaalulmuqaaraboo dhan khabarkoodu waa mamnuuc inuu hormaro afcaalulmuqaaraba oo dhan khabarkooduba hormaro afcaalulmuqaaraba oo dhan fa ashbahad waxay shabahday casaa wa khabaruhaa casaa khabarkeeduna laa yataqadamu ma hormaro biitifaaqin waana noocaas afcaal muqaarabadu wadahaba alfarisiyu abu cali alfarisi wuxuu ku tegey wabnu jiniyin abulfatx ibnu jini wuxuu ku tegey ilaljawaasi banaanaasho banaanta yirad ina hormar ah. mustadilayni xaala ay daliishanayaanay ku tageen mustadilayn dhehe waa labe wadahaba alfarisiyu abu cali alfarisi wuxuu ku tegey wabnu jiniyin iyo abulfatx ibnu jini ilaljawaasi banaanaasho mustadilayni xaala ay daliishanayaanay ku tageen biqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa alaa baraaruga laysa huwa cadaabkii ma ahaanin masruufan mid laga leexina canhum gaalada yowma maalin laga leexina ya'ti cadaabkii uu u imaanayo him gaalada alaa baraaruga laysa huwa cadaabkii ma ahaanin masruufan ku laga leexina canhum gaalada xaggooda yowma maalin laga leexima masruufan ku tacalluji masruufan ku tacalluji ya'ti cadaabkii uu imaanayo him gaalada fiiri marka maxalfeedka laga rabay hadda layse aawe qabarkeedii waa masruufan ha miyuu ka horeeya kama horeeyo laakiin qaabka loo dariishana waa qaabka aayadoo kale hore oo waxay tahay masruufan oo qabarkeedii ah a ah wuxuu ku camalfalay yowmada yowmada macmuul ah qaacidadii maxay ahayd laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xaytu yataqadamu lcaamilu ha ama tii kale de wataqadamu lmacmuulu yudiinu bijawaasi taqadum lcaamil isagaaba ku dhihi dooneen wadalika istidlaalka ku ishaan hmm. wadalika istidlaalkoodu haabitun waa sugan yahy qaabkay u daliishanaya wadalika istidlaalku haabitun waa sugan yahay lianna yowma yowma mutacalliqun waa mid ku tacalluqa bimasruufan masruufantuu ku tacalluqa waqad taqadama waxaana soo hormaray calaa layse layse ah, waqad taqadama waa hormaray dhe yowmadu waqad taqadama yowmkuna waa hormaray calaa laysuu ka hormaray wa taqadumu lmacmuuli macmuulka hormaridiisa oo yowma ah yudilu wuxuu ogeysiine bijawaazi taqadumilcaamili caamilka horumaridiisu inay banaanta oo masruufan ah in masruufan hormari karto uu kutusa liannahu laa yataqadamu lmacmuulu ilaa xaytu yataqadamu lcaamilu wa taqadumu lmacmuuli macmuulka horumaridiisu yudinu wuxuu ogeysiine bijawaazi taqadumi lcaamili caamilka horumaridiisu inay banaanta taasuu ogeysiina waljawaabu jawaab laga jawaaba warka abufarisi e, e, iyo ibnu jin ha loo salimi maaha waa laga jawaaba jawaabu jawaab annahum carabtu yatawasacuuna waxay waasacsadaan fi duruufi darafyaalka waa jaarmjuurka iyo daraf labadaasa laisku yidhaha duruuf carabtu waxay waasacsadaan darafyaalka maa shay lam yatawasacu aysan waasacsan fii kayriha qeybkeed waxaa laleeya war yowma sow daraf maaha darafkan waa la iska ogolaan ee qabarka hormari kara maaha masruufantu ayadu qabar maahan ma ogtahay daraf maahane hadda masruufantu ma hormari karto laakiin yowma waa hormari karta sababtuna waxay tahay yowma waa daraf carabtuna darafka xoogaa waa u futida ha oo waxay leeyihin kalaamka aad ugu badan yahi mogtay daraf hadday yidhahdaan xagga madayi karo xagga madayi karo a ciririyu noqona hadalkoodi yara maa isku xirma marka xoogaa waa ufududeeye hmm, waa ufududeeye waljawaabu jawaab annahum carabtu tawasacuu waa waasacsadeen fi duruufi darafyaalka ma shay lam yatawasacu aysan u waasacsan fii gayriha darafyaalka qayrkood wa nuqila waxaa laga soo raray can siba weyhi imaam nuxar alqowlu dhihid la dhaho biljawaasi banaan af khabarka laysa waa hormari karaa laga soo raro waalqawlu iyo in la dhaho bilmanci diidid ma hormari karo labadaba laga soo raray siba wey midkii horreeyey marka waxaa dhici karta qowlna inuu qadiim ahaa midna uu ahaa jadiid ah, haddaan la kala oqoon marka waa la iska itlaaqa laakiin haddii la kala yaqaan waa in jadiidka loo nisbeeya wanuqila laga soo raray can siba wey alqowlu dhihid la dhaho biljawaasi Eh, bijawaazi taqadumi khabari laysa wa iyo walqowlu in la dhaho bilmanci bimanci taqadumi khabari laysa labadaba waa laga soo raro walilkalaami baqiyat fi hada albaab in sha allah allah subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina maxamed